أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfaslu saadisu fii khuluqi araxma waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad fasalka lixaad baynu maraynay wuxuu ku saabsan yahay naxariista khuluq qiimi badan oo ilaahay inta uu kheyr la doonay uu ku abuuray alfaslu saadisu fasalkii lixaad fii khuluqi araxma naxariista dabeecadeeda gudaheedii buu fasli almuslimu qofka muslima raxiimun mid naxariistow islaamnimadan lagu magacaabo isku abtisana ayaa naxariista barayso faraysa idan marba haddii uu muslim yahay islaamnimadii baa naxariistii bartoo fartay kolka almuslim qofka muslima raxiimun qof naxariista wey waaraxmatu naxariisashadana khuluqun dabeeca iyo dhaqan bay u tahay min akhlaaqihi akhlaaqi lmuslim qofka muslima dabeecayaalkiisa mid kamida wey id manshaa-u raxma naxariista dhalashadeeda ama meeshay naxariistuba ka dhalato safaau nafsi nafta saafinimadeedii wey kolkaa qofka muslima naftiisii baa saafi a ilaa naftay saafi noqotana naxariis ka dhalan mayso wa dahaaratu ruuxi ruuxda daahirnimadeeda ayay naxariistu ka dhalataa waalmuslimu qofka muslima biityaanihi muslimkii la yimaatinkiisii alkhayr uu khayr la yimaado iyo wa camalihi qofka muslima camalfalkiisa camalkaa saalixii wanaagsan waibticaadihi qofka muslima ka fogaashadiisa can ishari shartiya xumaha uu ka fogaanayo iyo waijtinaabihi muslimkii ka dheeraashadiisa almafaasida qaskiyo labka uu ka dheeraado huwa muslimka daa'iman mar la arkaaba fii tahaarati nafsin naf daahirnimadeed gudaheed buu ku sugan yahay iyo wadiibi ruuxin ruuxdiisa wanaaggeeda waman ruux kaana uu ahaaday haadaa arrinkan tilmaanay xaaluhu xaalkiisaba uu sidaa noqday fa ina araxmata naxariisasho uunka eebba loo naxariisto laa tufaariqu naxariis kama tagto qalbahu qalbigiisa marna kama tagto ee mar la arkaaba naxariista qalbigiisii bay degan tahay kolkaa qowl iyo ficilba afkiisa waxaa ka imanaya hadala adimadiisa waxaa ka imaanaya ee camala intuba naxariis wey welihadaa sidaa daraaddeed ayaa kaana almuslim qofka muslimihii wuxuu noqday yuxibu araxma naxariisashada mid jecel wayabduluhaa naxariistii buu dhiibayaa wayuusii wuu dardaarmayaa muslimka oo muslimiintii kale wuxuu u dardaarmayaa bihaa biraxma naxariistii buu u dardaarmayaa wayadcuu addoommadii buu u yeerayaa ilayhaa ilaa araxma naxariistii buu ugu yeelayaa misdaaqan isagoo muslimkii rumaynaya biqowlih eebba weyne hadalkii ayuu rumaynayaa tacaalaa eebba korahaye uu eebba yihi subxaanah humma ka gadaal uu kaana ahaado qofka mu'mina min aladiina daduu ka mid noqdo aamanuu xaqa rumeeyey watawaasow isu dardaarmay bisabri dulqaad watawaasaw isu dardaarmay bilmarxamati naxariisasho ulaa'ika kuwa iimaan iyo safar isu dardaarmay iyo naxariis asxaabulmaymana midigta asxaabteediin oo marka qiyaamo la tago odagii laga beermay aadamaha calayhisalaam dhanka midiga kuwa ka maraya iyaga wey ilaa carshigiisa kuwa midigta ka marayana iyaga wey kutubtoodii kuwa midigta laga siinayana iyaga wey jadka jijidka midigta ee jannada gala kuwa marayana iyaga wey kolka asxaabulmaymanaa la yihi kitaabkoodii midigtaa laga siinayo carshiga midigta iska taagaya jidka midigta ee jannada galay qaadaya wadaahadda midigtiisa ulaa-ika kuwa asxaabulmaymana midigta dadkeedii wey yuu rumaynaya wa camalan wuxuu ku shaqaynayaa biqowli lmustafa nebiga hadalkiisa hadalkaa qabidi ayuu ku shaqaynayaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu nabiga yidhi inamaa dad kale kuma jiraan yarxamu allaahu eebbaweyne wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda uga naxariistaa arruxamaa kuwa iyagaba uunka u naxariistown kamaa tadiinu judaan sidaad ka diin yeelatee u dhaqanto baa lagugu abaalmarinaya sayajziihim wasfahum inahu xakiimun caliim inamaa dadkale maaha yarxamu llaahu eebbaweyne wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alruxamaa kuwa iyaba uunka u naxariista ayuu ku camal falaya wa qowlihi nebiga hadalkiisa ayuu ku camal falaya uu nabiga yidhi irxamuu naxariista man uunka fi lardi dhulka gudihiisa ku sugan yarxamkum waxaa idiin naxariisanaya man eebaha fi samaa samada gudaheeda ku sugan baa idiin naxariisanaya waistirshaadan wuxuu ka hanuun qaadanaya biqowlih nabiga hadalkiisa wuu ka hanuun qaadanaya calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee uu yihi nebiga man qofka aan laa yarxam isba uunka u naxariisan laa yurxam isna loo naxariisan maayo wa min qowli hadalkii nebiga ayuu ka hanuun qaadanayaa uu nebiga yihi laa tunsacu raxma naxariisba lagama siibo ilaa min shaqiyin mid ayaan daranoo baxawa oo naarta loogu talagalay ayaan daraabahaas ayuunbaa naxariista laga siiba laa tunsacu raxmatu naxariis lama siibo ilaa min shaqiyin mid ayaan daran oo baxawa unbaa xaggiisa naxariista laga siiba wataxqiiqan wuxuu xaqiijinayaa muslimka biqowlih hadalkii nabiga uu tilmaamay mu'miniinta oo uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniin dadka ee barrumeeyey tilmaantoodu waxaa wey litawaadihim isjacaylkooda ugu tilmaana wa taraxumihim isu naxariisashadooda ugu tilmaana wa tacaatufihim isku weyrixidooda midba midka kale markuu arko uu ku weyrixayo ugu tilmaana waxay taasu lamid tahay ka mathali iljasad jir hal qof ku yaal ayay lamid tahay jirka maxaa lagu yaqaan ida hadduu xanuunsado minhu min aljasad jirka xaggiisa cudwun xibin jirka ka mida hadday xanuunsato jirka intiisii kale baa la gandhanaya oo soo jeedaya waa ganjiro baranaya idan sidaa jirku isugu yaal baa mu'miniintuna isugu taalo qof mu'miniinta ka mida hadday dhibaato gaarto intii kale waa la kurboonayaanu waa la dhibtoonayaan kolka ka matalil jasad jir ayay la tilmaan yihiin oo ida shtakaa hadduu xanuunsado minhu min aljasad jirkii xaggiisa cudwun xibin tadaacaa waxaa isu yeera lahu xibinkii jiraday dartii saa'iruljasad jirka intiisii kale bisahari soo jeed iyo walxumaa qandhow waraxmatu naxariisti wain kaanat haba ahaato xaqiiqatuha naxariista xaqiiqadeeda riqatu lqalbi qalbiga jacayl jilaciisii haba ahaato waincidaafu nafsi nafta laabashadeeda almuqhtadii keena lilmakfira loo dhaafo qofka loo naxariisanayo iyo walixsaan samafalba ha ahaatee fa inahaa naxariistii lan takuuna ma ahaato daa'iman weligeedii aa laheed naxariisi ma noqoto mujarada caatifa wain barax ma noqoto nafsiyatin oo nafta loo nisbeeyey laa athara anan raad lahaa u sugnaanin fi lkhaarij dibadda oo wax dibad ahaan isagoo naxariisanayaa ma aha bal inay tahay warkaa tuur inahaa naxariisti daatu aahaarin raadyaal bay u saaxiib tahay khaarijiya dibadda qofka kaa wa madaahir meelay ka muuqatay leedahay xaqiiqiyatan dhab loo nisbeeyey wa tatajasamu ay jismiyowdo fiiha madaahirta gudaheeda baa naxariistii ka muuqanaysa fii caalami shahaada aragtida adduunkeeda gudihiisa bay ka muuqanaysaa wa min aahaari araxma naxariista raadkeedii waxaa ka mid a alkhaarijiya dibadda loo nisbeeyey waxaa ka mida alcafwu dhaafid la cafiyo calaa di nafsin biraxada qofka u saaxiiba korkiisa la cafiyo qof baa i duufay waxaan habbooneyn ayaa ka yimid af ha noqdo adima ha noqdo dhaafidkaa loo dhaafoo la cafiyo naxariista raadkeedii khaarijigaha ah buu ka mid yahay oo qofka qofkaa dhaafay in naxariisii ku jirto waa muuqataa wa min ahaari araxma naxariista raadkeedii waxaa ka ah, alkhaarijiya ee dibadda tiilay alcafu waa ka mida ah, cafin xalaadiisa alle simbirraxada kanu saaxiiba korkiisa la cafiyo waalmakfira dhaafid baa ka mida lisaaxiibi alkhadiya gafka qofka u saaxiiba loo dhaafo wa igaasatu lmalhuuf kan arrintuu wareerisay ee dantiisii ka badatay taladu ku baahday kaa u gargaaritiisa ayaa ka mida naxariista muuqata wa musaacadatu dayf daciif midka jilicsan ee tabarta yar gargaaridiisa kamida wa idcaamu ljaayi ka baahan quudintiisa ayaa kamida naxariistii dibadda ka muuqatay wa kiswatu lcaari kan qaawan arad bixintiisa ayaa kamida wa mudaawaatu lmarid kan jiran daweyntiisii ayaa kamida wa muwaasaatu lxasiin ka murugaysan gacanqabadkiisii ayaa kamida kullu haadihi inta aynu sheegnay dhammaanteed min aahaari araxma naxariista raadkeedii ayay ka mid tahay intaa keliya maahe wakayruhaa intaan sheegnay inaan ahayn kasiirun waa badan yahay wa min suwari madaahiri araxma naxariista muuqaalyaalkeeda muuqaalyaalkaas bidhaanteedii waxaa ka mid a ah, allatii madaahir ay tatajalla raxmaddii fayd mayso fiiha madaahirta gudaheeda ay ka fayd mayso tabrus ay caadbaxayso lilxisi dareenka ay naxariistii usoo caadbaxayso iyo walciyaar aragtida ma yeli arrimaha soo socda ayaa ka mid ah kow rawaalbukhaariy imaamu bukhaari wuxuu wariyey can anas ibni maalikin anas ibni maaligna xaggii ka wariyey radia allaahu hebaweynaha raalli noqdo canhu anas xaggii qaala in anas yidhi dakhalnaa waxaan gallay maca rasuulillaah alla rasuulkii annaga oo la jirna sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya calaa abii yuusuf abuu yuusuf ninka la yida korkiisaanu gallay abuu yuusuf farsamo yaqaan alqay nin tumaaluu ahaa oo birta aadu yaqaan ninkaasaan nabiga annagoo la jirna baan gurigiisii galnay wa kaana ninkan abuu yuusufa wuxuu ahaa wiran mid dhaqaaleeya liibraahiim wiilkii rasuulka ee ibraahim ahaa ayaa reerka ahayeen way dhaqaalayn jireen ka gadaal fa akhada wuxuu qaaday markaan gurigii nimid rasuulullah alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiye calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wuxuu nabiga qaaday ibraahiima ayuu qaaday waladahu nabiga wiilkiisa ahaa ibraahiimka hadduu qaaday see yeelay faqabalahu suubanaha ibraahim buu dhunkaday washamahu waa ursooday suma ka gadaal markaas waa ka tagnay mar labaad baa ibraahim sakaraaday suma ka gadaal ana suway dakhalnaa soo galnay calayhi abuu yuusufkii wiilka hayay korkiisaanu soo galnay bacda daalika maalintaa hore een booqanay ka gadaal ayaan u nimid wiilkii booqasho labaad wa ibraahiimu wiilkii rasuulkana yajuudu wuxuu dhiibayaa binafsihi naftiisii buu dhiibayaayo wiilka waa usoo dhammaatay sakaraadkii waa dhammaystay marxalad nafbax ayuu maalinka dambe wiilku taagan yahay ka gadaal fajacalad waxay guda gashay cayna rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa labadiisii indhood tadrifaan inay gobo laynayaano ilinta ay gobogobo ka leedahay ayaa nabigu bilaabay ragga nabiga la socdana cabdiraxmaan ibni cawf ayaa ka mid a ah, faqaala wuxuu yihi lahu nabiga cabduraxmaan ibnu cawfin ayaa wuxuu u yihi radia allaahu eebbaha raalli noqdo anu cabdiraxmaan xaggii wa anta oo ma adigana oo intuu kula yaabay markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in la sabro oo aan la ooyin buu asxaabta ku waagin jiray kolkaasaa cabdiraxmaan nabiga qabtoo yidhi wa anta oo adigana suubane miyaad ooynaysaa yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyo faqaala rasuulku cabdiraxmaan u jawaab ayaa yidhi ma ka duwan tahay ilintayda ilintiina idinku tiraanyo iyo waxaad la ooyeysaan qadihiya qadarka maydaan aadiyo sidii la rabay weli maskaxda iyo maanka u gelin anigu satayda waa ka duwantoo waa naxariis oo ilmahan yar ee saqiirka sakaraadkiiyo jibaadka haya sida nafta loogu dhibayo waan uga naxayaw geeridiisa kama naxayo laakiin dhiba ka haya ayaan uga naxariisanaya faqaal wuxuu nabiga yihi yabna cawfin cabdiraxmaan ibnu cawfow inahaa ilmadaydu alraxmatu naxariis weyn ee ma aha xusniyo tiiraanyo iyo geeri la-ay ma aha ee waa naxariis ilmaha yar ee saqiirkaa sidii u nafbaxayo sakaraadka loogu dhibay xanuunka haya baan uga naxariisanaya suma ka gadaalbu qaala nabiga yidhi ina alcayna ishii tadmac waa ilmaynaysa waalqalba laabtiina yaxsan waa tiiraanyoonaya laakiin walaa naquul afka ka dhihi mayno ilaa ma eray maahaane wax kale yurdii rabbanaa rabbigana rilageliya wa inaa liilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaa xawla walaa quwa ilaa bilaahi alcaliyi alcadiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan afka ahayn ku hadli mayno ama isha ilinteeda iyo qalbiga tiraanyadiisa labadaa waxba laysuma weydiiyo ina alcayna ishi tadmac waa ilmayn waalqalba laabti yaxsan waa tiilayaa qalbiga falaa naquul dhihi samayno ilaa maa hadal maahaane yurdi raalligeliya rabbanaa annaga rabbigana wainaa annaga nebigii wey bifiraaqika adiga tegidaada ibraahim aad aakhire aadee naga tagtay annagiina adduunaan joogno yaa ibraahiimu ibraahiimow hoy lamaxsunuun waa ka naxsanahay haddaba fa siyaaratu rasuulillah alla rasuulkii booqashadiisii hore sala allahu calayhi wasalama litiflihi suubanaha canugiisii uu booqday tifligii assagiir ee yaraa wahuwa isagoo tifligu fii beyti murdicin ninkii nuujinayey aqalkiisa uu ku sugan yahay iyo wa taqbiilihi suubanaha dhunkashadiisa uu iyaahu tifligii dhunkaday iyo wa shamihii mursashadiisa uu nabiga ibraahim mursaday uma ka gadaal ciyaadatuhu subanaha booqashadiisa lahu litifli u yarkii booqday wa huwa isagoo tifligii u mariidun mid buka yahay yajudu bixinaya binafsihi naftiisii bixinaya huma maa ilmadii u arsala nabiga diray calayhi wiilka dartii min dumuuci alxusni tiranyada ilinteedii ka mida kullu daalika inta aynu sheegnay idaylkeed min madaahiri raxma naxariis muuqaalkeed ayay ka mid tahay naxariistaasoo filqalbi qalbiga gudihiisa taallow oo meesha naxariisu degtaana waa qalbiga laba suurad labaad baatana fawalbukhaariy imaamu bukhaari wuxuu wariyey can abi hurayra abi hurayra xaggiina ka wariyey radia allaahu eebba weynaa raalli noqdo canhu abuu hurayra xaggii ana rasuulallah ala rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaal nabiga wuxuu yihi baynamaa waqti uu rajulun nin yamsi soconayo ninbaa socotaa jid buu haya fashtadda waxaa daraaday calayhi ninkii korkiisa alcadshu oonbaa ku daraaday fanasal ninkii wuxuu galay bi'ran ceel buu galay biyo ku jiraan fashariba waa uu cabay minhaa min albiiri ceelkii buu ka cabay huma ka gadaal buu kharaja isagoo cabay ceelkii ka soo baxay fa idaa ceelka hadduu ka soo baxay huwa ninkii bikalbin eybaa ag jooga yalhas eyga carabku laalaadinay oonkiibaa ka batay yaakulu sara rayska yuu eyga qanqaniinaya min alcadsi min ajli alcadsi oon darti oo meel biyo ku daateen oo yuu cunaya eeya faqaal ninkii baa fikiray wuxuu yidhi laqad balaqa waxaa gaaray bihaada eygan rayska iyo carada qoyan kan qaniinaya mislu ladii arrin mid lamida ayaa gaaray oonkii oon lamida balaqa bi aniga oonkii hayay intaan cabbin mid lamida baa eyga haya kolkaas fa mala-a ninkii wuxuu buuxiyey kufahu kabihiisii buudadka ah buu intuu ceelkii kula noqday yuu weelnimo biyo uga soo buuxiyey suma ka gadaan gacmihii waa lagu taagsanayaa buudadkuna korkay ka baqsan yihiin biyihii waa daadinayaa ninka arag mashaakilka iyo howluhu galay kabihii uu biyo ku soo dhaamiyey gacmihii waa ku taagsanaya afku markaa ku qaniinay oo meeshii buudadka ay ka dilacsanayeen ee biyuhu ka daadan lahaayeen afkuu ku wada waa sida waraaba u qaadoo kale dadaal weyn wey famalaa khufahu kabiisii buu buuxiyey suma ka gadaa ayuu amsakahu qofkii wuxuu ku qabtay bifiihi afkiisuu ku qabtay suma ka gadaa faqa ceelkii buu ka soo baxay fasaqa alkalba ceygii buu waraabiyey ficilkaa uu ninku sameeyey naxariis baa u geysay abaalgudkuu helay arag fashakara allaahu ilaah ninkii ku mahdiyey sidee loogu shukriyey fagafara lahu wixii ninkii dembi lahaa eygii wanaabintiisa lagu dhaafay walcafiya ninkii maalintaa wixii ka horreysay ee uu dembi galay wax kasta ha noqdeene eygaa oonka u dhimanayey ee uu wanaabiyey ayaa ninkii eebba ugu mahdiyey dembigiisiina ku dhaafay fashakara allaahu eebbaa mahdiyey oo ninkii ku mahdiyey siduu yeelaa qiimiga badan iyo naxariista fakafara eebbana waa u dhaafay lahu ninkii asxaabta marka waxaa u cusbay in xayawaankaas waxay moodayeen naxariis iyo iyo dhaqaalaha inuu basharka ku kooban yahay oo waxaana dhaqaalaga laleeyahay iyo masaakiinta inay dadka keliyata yihiin kolkaa naflaha kale iyo dugaagga iyo cidoodka iyo xayawaanka duurka ku jira na ku jiraan masalo dheeraada wey qaalu asxaabta waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah alla weyne rasuulkiisiiyo wa ina lana wama waxaanu leenahay fi lbahaa'imi xoolaha waraabintooda ma-ajiran ninkii waa la dhaafay baa tiri eebbaana ku mahadiyey uuna dhaafay dembigiisii kolkaa xoolaha waraabintooda iyo dhaqaaleyntooda maajir baanu ka hella wa ina lana ma waxaan leenahay fi lbahaa'imi xoolaha gudahooda ama dhaqaalahooda aajiran ma abaalgud baan leenahay qaal markaasaa nebigu yihi xoolaha keliyata ma ahee beer qoyan oo dhan beer qoyan wax loo unbu ku yaal kolkaa wax naflow oo beerkiisu qoyanya beerkiina huraayo oon haddaad waraabiso ajri baad leedahay dadna kuma eka dunyana kuma eka waa naflo idaylkii wey kolkaasaa nabigu yihi fii kulli kabidin beer dhammaantiis gudihii radbatin qoyan oo nool wey beer goormuu angagaa kolka wuxuu ku yaala dhinto kadib wuu angagaa markaa hadduu dhintay oo uu dhammaatay laakiin intuu waxaanuu beerka ku yaal nafta ku jirto waa qoyan yahay idan nafle idaylki fii kulli kabidin beer dhammaantii gudihii radbatin qoyan ajrun bay leedahay abaalgudud kolka fa nusuulu rajuli ninka degidiisii uu filbiri lbi'ri ceelka gudihiisa ku degay wa taxamulihi iyo ninka dusha uu u ritay mashaqata ikhraaji ilmaa biyaha soo bixintooda mashaqadeedii oo dusha u ritay iyo wasaqihii ninka waraabintiisii alkalba uu eyga waraabiyey kalbigii alcadshaan ee oona kullu haada arrinkaas kulligiisa min madaahiri raxmatihi ninka sidaan yeelay naxariistiisa muuqaalkeedii bay ka mid tahay naxariistii fii qalbihi ninka qalbigiisa gudihiisa ku jirtay walowlaa daalik naxariista qalbigiisa ku jirta haddayan jirinna lamaa sanaca minkum ma yeeleen alladii sida uu sanaca yeelay wa bicagsihi haddii ninkaa lagu jaleeyey ay muklaal mid loo cadaabayna waatan wa bicagsihi warkaa ninka uu sameeyey waxaa ka soo horjeeda maa xadiidkii uu rawaahu xadiidka wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari can abi hurayra abi hurayrihii xadiidkii hore laga wariyey waa kan dambana xaggiisa laga wariyey radiyallaahu eebba weyne raalli ha noqdo canhu abuu hureyra xaggii isna cani nabiy subanaa xaggii ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo anahu abuu hureyr anahu nabiga inuu qaala yidhi cudibaad imra'a qof naaga oo haweena ayaa la naaray fii hiratin bisababi hira mukulaal yaro yaanyuuro sababteed ayaa loo naaray ay xabasadaha meel ku xirtay xataa maatad ilaa yaradii ay gaajo u dhimatay fadakhalad naagtiina waa ay gashay fiiha yarada darteed bay annaara u gashay waqiila waxaana naagtii loo yidhi kolka naarta gelideeda lagu qancinayey ama sababka ay ku gashay loo sheegayey lahaa naagtii waxaa loo yihi laa anti adigaan naag yahay adcamtihaa nukulaashi raashin ma siinin walaa sadaytiya ma adoo waraabin nukulaashi xiina xabastiya markaad xirtay markaad xirtay baad iyo biyo midna ma siin walaa anti adiga arsaltahaa mana adan banaanka ka marin nukulaashi fa akalad awalba adigama masruufi jirin ha iska cunto min khashaashi lardi dhulka cayayaankiisa la iska cuni lahay halka waxay ku noolay ee eebba ku risqi hadaa ka qabilay waxna ma siinin kaajay u dhimatay saasaad ku naar mudatay ee ka naarta ina saniica haadihi lmara naagtan oo tana sidaa yeeshay waa madharun muuqaal min madaahiri qaswati alqulub qalbiyaal angegnaantood muuqaaladeed ka mida iyo wanti saaci naxariis in eebba ka siibay minha quluubteeda waraxmatu naxariisna laa tunsac aslanba lama siibo ilaa min qalbin qalbi xaggiibaa laga siiba shaqiyin ayaan daran saddex suurad saddexaadna waa tana rawa albukhaariy imaamu bukhaari baa wariyey can abi qataada abii qataada xaggii buu ka wariyey radia allaahu eebbaa raalli noqdo canhu abii qataada xaggii muxuu ka wariyey ana rasuula allah alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allah ku badiyo qaala nabiga wuxuu yihi inii aniga la adkhulu waxaan gala fi salaa salaada gudaheeda fa uriidu haddaan salaadaba galo waxaan raba itaalataha salaada dheeraynteeda anoo niyadaa qabana faasmac waxaan maqla buka asabi ilma oohintii baan ka dhex maqlaa sufuufta fa atajawaz waysfudaydiya mimaa min ajlima kii darti baan isla fudaydiya ana aclamu ogahay min shiddati wajdi ummihi sabigaan oynaya hooyadiis hiloobideeda ay canugeeda oynayo u hilowsan tahay hilowgaa daraashadii min bukaa'ihi min ajli bukaa'ihi ilmaha ooyintooda u darteed ay la hiloobayso ogaanaan ogahay ayaan salaadii aniyo isna inaan dheereeyo la gaabiya oo fa cuduuluhu nabiga iilashadii sala allahu naharis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye can itaalati salaatihi nabiga salaadiisa salaada dheeraynteeda uu ka ishay allatii dheeraynta uu xasima allatii salaada uu xasima rasuulka u qasday calaa itaalatiha salaada dheeraynteeda iyo wawajdul um habarta hiloobideeda min bukaai tiflihaa iyada nafteeda ilmaha ay dhashay oo hintiisa ay la hilowday labaduba madharun waa muuqaal min madaahiri raxma naxariis muuqaalyaalkeed ka mida allatii naxariis awdacaha uu naxariista wadiica dhigay allaahu eebbaweyne fii quluubi ruxama dadka naxariista laabyaalkooda gudaheed sida nebiga iyo qofka ilmaha dhashay oo min cibaadihi eebbaweyne addoommadiisii ka midow afar ruwiya waxaa la sheegay ana zayna alcaabidiin zayna alcaabidiin caliy bni xuseen baa la yihi alla ka adag uunka qabashadiis muqtadirin awoodow wa qowluka adoo yihi oo kale wey darabtu waan garaacay sayda ninka la yidhaah seed u garaacday noocii sheeg barbadooga oo xuseynay dhashay marka calina awootay u tahay faadimo rasuulo waa wiilkeeda wiilkiisii wey magaca zaynulcaabidiin ayuu ku magac dheera cali baana magaciisa la oran jiray kolkaa dadkii taabiciinta ah ina adoogiis xuseen waa saxaabi afgowgiis calina waa saxaabi isaga caliy ibni xuseena baa taabiciga kolkaa dadkii cilmiga badna ayuu ka mid ahaa ee taabiciga ah ee macruufka la yaqiinay naxariistiisa waa arki doonta ruwiya waxaa la sheegay ana zayna alcaabidiin zayn alcaabidiin ahaana caliya bna alxuseyn radia allaahu canhu cali baa laga reebay ducadii xuseen wey isagaa saxaabi ah kaana wuxuu ahaa alcaabidiin fii dariiqihi jid buu hayay ila almasjid masjidkuu u socday miduma dhexda isu taagay kolkuu la siman yahay yuaflagaado iyo caygarka u geliyey xuseen baa yaabay wuxuu ku yihi markuu kii caydiisii dhammaystay wuxuu yihi warintaad igu cayday in ka daran oon ahay baa jirta waxaad iga og tahayna waxaadan iga ogeyno xumaa oo eebba igu ogyaha ka badan marka intaad iska daysa afxumada haddaad dan leedahay dantaad uuniishe dantaadii ku dhowow maxaa si kaa maanaa wax ku yeelay ma cid kalaa wax ku yeeshay ma waxbaad doonaysaa iska daa ceebahaya intaadan ogeyn baa ka badan ee bal waxaadan leedahay sheego ninkii yaxyax buu la nafbixi gaar wuxuu sheegay hadduu waayo buu khamiiskii u siiboo yidhi arag baa kaa muuqde cabuurka iga haddana kun riyaal buu qoladii waxay yidhaahdeen kolkii uu isaga af xumeeyey niman baa la jira adeegtaa addoomaa oo cali u leeyahay daxdanada ka baxuyi idinkaa laydin caay awalan kuwii buu ka celiyey haaniyan kiibuu xaqi celiyey oo uu yihi dantaadii sheego uu yaxyaxay ma nimaad caydaa udan sheegan karta nimaad cayday waxaysiiman dhigi karta markaas wuxuu sheegtay garawa kolkuu arkay ninkii inuu baaba-ay uu yihi haddaad wax sheeganayn aragga jaa kaa muuqato khamiiskan gasho war kun riyaalna siiy kolka ninkii sida loola dhaqmaara waata akhlaaqda islaamka ruwiya waxaa la sheegay ana zayn alcaabidiin caliya bna xuseen radia allaahu canhu kaana wuxuu ah fii dariiqihi jidkiisii buu hayay ila almasjidi ayuu u socday fasabahu waxaa xumeeyey rajulu nin faqasadahu waxaa ninkii ku qamaamay cilmaanuhu adeegtadii saynalcaabidiin la jirtay waa ninkii ku qamaamay liyadribuuhu inay garaacaan wayu'duuhu inay dhibaan fanahaahum zaynulcaabidiin baa diiday oo inuu balukaadi ii ka dhawaajiyuu qaba wakafahum zaynulcaabidiin wiilashiisii buu ka reebay canhu ninkii caytamaayey wuxuu uga celiyey raxmatan naxariis darteed bihi midkaan la tumi lahaa buu u naxariisanayey suma ka gada hadduu dadkii ka celiyey uu qaala yidhi yaa haadaa ma yaqaan hooy nin yahow ana aniga akharu waa ka ceeb badnahay mimaa taquulu halahaad sheegtay ceebo ka badan yaan leeyahay wamaa waxa adan laa tacrifuhu aqoonin canii xaggayga adan ka aqoonin maana agharu badan mimaa intaaad tacrifuhu iga taqaan ee fa in kaana laka hadday kuu sugnaatay xaajatun muraad fii daalika caydaadi caayayso haddaad dan ku daba wadatid dakartahu dantaada noo sheeg fakhajala rajulu ninkii baa yacyacay wastaxiya waase riigtay wuxuu sheego ayuu garan waayey fakhalaca waxaa rigay calayhi ninkii korkiisa saynulcaabidiin ayaa qamiisahu cabuurku qabay wuu korka ka saaray wa amara lahu addoommadiisii wuxuu u faray bialfi dirhamin kun dirhamna hala yidhi fa haada alcafwu dhaafida u saynulcaabidiin ninka aayuu dhaafay wahaada alixsaanu samafalka ucabuurka iyo kunka riyaal siiyey lam yakuna labadaas ma aha ilaa madharan waa muuqaal min madaahiri araxma naxariista muuqaalyaalkeeda kamida alatii ah, naxariista fii qalbi xafiidi rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa wiilkay gabadhiisa dhashay qalbigiisa gudihiisa ku sugan sala allahu allaha naxariiso caleyhi rasuulka wasalama allaha nabadgeliyow alfaslu asaabic fii khuluqi alxaya fasalkan fasalkii koladii madbacooyinka kale hore ugu yiilay markaa hore u noqda meeshii mii hore kala soo baxa fasalkan toddobaad ama kii labaad buu ahaa marka xaggaa ka doon alfaslu asaabicu fasalkii toddobaad fii khuluqi alxaya sariigta dabeecadeeda ayuu u fasan yahay almuslimu qofka muslima cafiifun qof dhowrsan wey almuslimu qofka muslima cafiifun waa qof dhowrsano xumaha iska ilaaliya xayiyun waa mid sariig badano xumaha ka xishooda waalxayaa-u sariigta oo xumaha laga xishoodana khuluqun dabeecay lahu qofka muslima u tahay ina alxaya sariigta xumaha laga sariigto min aliimaan iimaankay ka mid tahay waliimaanu iimaankuna caqiidatu lmuslim qofka muslima caqiidadiisii wey wa qiwaamu xayaatihi qofka muslima noloshiisa lugahay ku taagan tahay wey yaquulu rasuul subanihii baa yihi sala allaahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuxuu nabiga yidhi aliimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhow aw bidcun wa situuna lixdan iyo dhow shucbatan min shucbatin oo qaybiyaala aw ama lix iyo ama dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood ayuu iimaanku u kala baxaya fa afdalwa qaybaha dhowr iyo ama dhowr iyo tanu saraysa aclaha riwaayo kalow laa ilaaha ila allah cibaarada oo lagu dhawaaqo waa qeybta u sarraysaa wacadimaaha dhowr iyo toddobaatankii qeybta u hooseysana imaatatu lada dhib la leexiyo can iariiq jidka muslimka uu qaadayo oo laga leexiyo wax muslimka dhibaya wuxuu ku dhibaba wuxuu ku dhibaya maxaa kamida wax unayo wax jidkiyaal oo sidii baktigoo kale unaya ayuu ka qaaday ama dhagax iyo wax lagu adildilaacinayo ayuu ka qaaday ama qodax iyo qaruurad waxmidaya ayuu ka qaaday ama geed iyo wax jidkaba ku dadban oo meel la mara lalayahay ayuu ka qaaday waxoo dhanba dhib uu noqonaya waadinaaha qaybihii iimaanka ee tirada badna tan u yar ama u hooseysa imaatatul ada dhib laga leexiyo cani tariiq jidka muslimka marayo taasaa u hooseysa walxaya shariigtuna shucbatun waa qeyb min aliimaan iimaanka ka mida wayaquul waxaa kaloo nabiga yihi alxayaa-u xisoodkiyo waliimaanu rumayn eebbaha la rumeeyana qurana laba xiriirta weeyo jamiican kulansan oon kala hari karin fa idaa rufica haddii la kor yeelo axaduhumaa labada mid ahaan rufica alaakharu kii labaadna waa la kor laba xiriirta wanaan kala harin wey sidaa darteedba rasuulka wuxuu yihi idaa lam tastaxyi fasnac maa shiita kol haddaad sarigii kaa dhamaato khayr aad leedahay lama arko waxaad doonta samew ama waxaad doonto ayaad samaysaw wa siru kowni lxaya sariigta ahaanteeda sirteedii ay min aliimaan iimaankii ka mid tahay sirteedu waxaa wey ana kulan mid arka kulligii oo minhumaa shariigtiya iimaanka ka mida daacin qofka uu ku jiro wuxuu ugu yeeraya ila alkhayr wanaaguu ugu yeeraya oo shariigtuna wanaagay kuugu yeeri iimaankuna wanaaguu kuugu yeeraya labadooda mid la arkaba saarifun qofkii uu ku jiro wuxuu ka jeedinaya cani shari xumihii xaggooda mubcidun qofkii buu dheeraynaya canhu shartii buu ka dheeraynaya oo faliimaanu iimaankii yabcad iimaankii waa bixiyaayo almu'min qofka eebba rumeeyey calaa ficli daacaad daacayaal falideed korkeed ayuu ku bixiya wa tarki ilmacaasi macsiyayaal ka tegidood ayuu ku bixiya walxayaa sariigtuna yamnac sariigtii waa diidaayo saaxiibahu qofka saaxiibkiisiibuu min ataksiiri gaboodfad ka reeba fi shukri shukri naq lagu gaboodfalo lilmunacim eebbihii wax nicmaynayey wa min atafriid waxaa ka mida wa min atafriid daboodfalidna wuu ka reebaa fii xaqi dilxaq xaq midu saaxiiba xaqiisa xaqaa gudihiisa lagu gaboodfalow kamaa yamnacu alxayiyu qofka sariigda badan sida uga reebtoomo min ficli ilqabiix waxa xun samayntiisa ayuu ka reebtoomaa aw qowlihi waxa xun ku wuxuuna uga reebtoomaa itiqaa'an ka dhowrsasho lidami haydaaruu ka dhowrsanayaa walmalaama dagaal buu ka dhowrsanayaa wa min huna sidaa darteed ayaa kaana alxaya sariigtii waxay noqotay khayran wanaag walaa yaati sariig lama timaado ilaa bilkhayr waxaan wanaag ahayn kamaa sidii saxa daalika uu warkaa u asaxay can rasuuliillah alla rasuulkii xaggiisu uga asaxay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fii qowlihi hadalkii nabiga gudihiisa uu nabiga yihi alxayaau sariigti laa yaati lama yimaa ilaa bikhayr wanaag maahaana wax kale wa fii qowlih nabiga hadalkiisa fii riwaayati muslim imaamu muslim riwaayadiisii gudaheed uu nabiga ku yihi alxayaau sariigti khayrun waa wanaag kulluhu sariig dhammaanteed wanaqiidu lxayaa sariig waxaa ka soo horjeeda oo hadduu qofka sariig waayo wuxuu sameeya albada carab dhirir walbada carab dheeraantu waxa wey fuxshu warxumo fi lqowli hadalka lagu warxumoodo waalficli waxaa la samayna lagu warxumoodo wajafaa-un angegnaan filkalaam hadal angegan oon ixtiraam iyo qiimi iyo dabac midna lahayn dadka la sursuro waalmuslimu qofka muslima laa yakuunu maba noqdo faaxishan mid ceebeed ma noqdo walaa mutafaaxish misis ceebeeyaana ma noqdo oo asalahaan ceeb uma dhalan mid ceeb raadiyana maba aha walaa khaliidan mid qallabsanna ma aha walaa jaafiyan mid angeganna maba aha id haadihi kuwa aynu tilmaanay sifaatu ahli nnaar naarta kuwa la geynayo tilmaanahoodii wey waalmuslimu qofka muslimana min ahliljanna jannada dadkeeda ayuu ka mid yahay inshaa allah haddii eebba doono oo falaa yakuunu muslin ma noqdo min akhlaaqihi dabeecadiisa albadaa-u carab dhirir maba noqoto walaljafaa qallabsanaana ma noqoto washaahidu haada warkaynu sheegnay dariirkiisii waxa wey qowlu rasuul suubana hadalkii ayaa u markhaatiya sala allahu alay sallaa badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi alxayaau sariigtu min aliimaan ayay ka mid tahay waaliimaanu iimaankuna fi ljanna dadka jannu geeya walbadaa carab dheeraantu min aljafa qalbi angagnaan ayay ka mid tahay waljafa qalbi angagnaanna fi nnaari naar baa lagu gala wa uswatu lmuslim qofka muslima dayaashadiisa fii hada alkhuluq dabeecaddan aynu sheegayno oo sariigtaa khuluqii alfaadil ee qiimiga badna alkariim ee wanaagsana ruuxu uga dayanayana waa rasuulullah eebba weyne rasuulkii ayaa qofka muslima u shariigta uga dayanaya nabigii sayidul aweliin dadkii horeeyey dhammaantood u sayidka ah iyo walaakhiriin dadka dambeeya labadaba id kaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama ashadda mid daraasho badan xayaa-an xagga sariigta min alcadraa gabar bikaaraha ayuu ka darnaa fii khidriha gurigoodii joogta kamaa ruwiya sida loo wariyey daalika warka kamaa rawa suu u wariyey daalika warka albukhaariy imaamu bukhaari can abii saciid ayuu ka wariyey oo waqaala wuxuu abuu saciid yihi fiihi nabiga faidaa ra-a hadduu nabiga arko sariig badnaanta shay-an shay hadduu arko yakrahuhu uu nabiga nacayo carafnaahu qoonsimaadka nebiga waxaan ka garan jirnay fii wejihi wejigiisa ayay ka muuqan jirtay sida waxa wanaagsan hadduu nabiga arkana farxad iyo dhowlacdayn baan wejigiisa ka arki jirnay waalmuslimu qofka muslima id yadcuu gooruu dadka ugu yeerayo ila almuxaafada ilaalin buu ugu yeerayo xaggeed calaa khuluqi ilxaya sariigta dabeecadeeda korkeedii la ilaaliyo fi nnaasi dadka dhexdiisa iyo wa tanmiyatihi sariigtii kobcinteeda fiihi dadka dhexdooda lagu kobciyo inamaa wax kale maaha yadcuu wuxuu dadka ugu yeerayaa ilaa khayrin wanaag xaggi wa yurshid wuxuu ku hanuuninayaa ilaa birin samafal xaggi idil xayaa-u sariigta min aliimaan ayay ka mid tahay waaliimaanu iimaankuna majmacu kulli lfadaa'il wax qiimi badan dhammaantood meeshay ku kulmaan wey wa cunsur kulli lkhayraat wanaagyaal dhammaantood meeshay ka guntamaan baa iimaanka ah wa fi saxiix xadiid saxiixa ah. gudihii waxaa ku sugnaa ana rasuulallah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama mara nabiga wuxuu maray birajulin nin buu maray yaxidu akhaahu walaalkii waarinayo filxayaa sariigta buu ku dhaliilayey oo wuxuu yidhi saad isu buusaysay wax walba uga leexanaysay wax lagu dhaafiyey korkaagaa lagu socdaa kolkaas sariigtii uu kala dagaalamaya nabiga waa uu dhageysay hadduu ogaaday uu kii wax wacdinayay nabiga la dagaalamay faqaal nabigiibaa yidhi yidhi dachu ka tagoo bannaanka ka mar waxba ku hadli maysid hadduu sariigtay wuxuu haleeyey fa ina alxaya sariigtan aad ku dhaliinayso eed ka waaninayso min aliimaan iimaankii bay ka mid tahay ee ka tag walaalka waxba ku hadli maysid kiibaa halkii laga eryey oo laga canaantay fadaca uu yeeray bidaalika arrinkaas sababtii sala allahu calayhi wasalama alle rasuulkii wuxuu ugu yeeray ila alibqaa in la dhaafo la baaqi yeelo cala alxayaa sarii korkeed fi lmuslimi qofka muslima gudihii wanaha taxudii wey wuxuu nabiga ka reebay ninkii sariigtay ninkii sariigta inuu ka saaro rabay wanaha nabiga waa reebo can isaalatihi isaalati alxaya sariirkii suulinteeda oo laga suuliyo ninkii sariiganayay buu nabiga reebay walow manaca sariigtii haba diido saaxiibahu saaxiibkiisa min ishtifaa'i bacdi xuquuqihi xaqiisii qaarkii inuusan afsan haba gaarsiiso id diyaacu bacdi xuquuqi ilmari qof xaqiisii qaarkii inuu ka dayacmo baa khayrun lahu qofka u fiican min an yafqida inuu waayo alxayaa sariig aladii sariigta huwa juzu iimaanihi iimaankiisa gobol ka mid ahaa wa miisatu insaaniyatihi dadnimadiisa calaamadii lagu soocayay ahayd wa maciinu khayriyatihi isaga inuu nin khayr yahay meeshay ka burqanaysay ahayd waraxima allaahu mraa eebba qof dumaraha u naxariisto kaanad waxay naagtu ahayd qad waxay naagtu weyday tiflahaa ilmay dhashay ayaa ka lumay fawaqafad waxay iskortaagtay calaa qowmin rag fadhiya dushood tas'aluhum raggii bay weydiisay can tifliha canugii ka lumay bay raggii weydiisay faqaala axaduhum midbaa wuxuu yidhi naagtu waa khariban tahay tas'alu waxay weydiinaysaa can waladiha ilma ka lumay bay daba joogtaa waa wax muhiima waaya mutanaqiba wejigiina waa daboolatay ma qof weji dabooshay baabaadii helayo wey oo dadkay wax weydiinayso iyo wax loo sheegayo kolkaasay wejiga u daboolatay iyadii waa maqashay jawaab kanooniya ayay ku riday kana wax kuma hadlin hadday wejigeeda daboolatay way sariigatay diinteedii bay dhowratay nasiiba hadday kuu timaan ama ilma kaa lumaan xaalada miyaa la dhigan lahaa faqaala axaduhum waxba kuma uusan hadlin mid baa wuxuu yidhi tas'alu waxay dadka weydiin can waladiha ilmaheedii ka lumay xaggii waayo mutanaqiba waana afshareerantahay oo hadalkeedii iyo wejigeedii looma jeedo fasamicdu waa maqashay kolkaasay faqaala tiri la-an asraagu inaan masiibooboon baloobo fii waladi ilmaha inuu iga limoon la arkin oo u dhinto maa khayrun ka fiican min an asraagu inaan baloobo fii xayaa'i sariirteyda ayuha rajul ninkaaga hadlayo masiibadaydu inay ilmo ku ekaato iyo inay sariigii ku ekaato sariigtii waa imaan ilmuhu imaankii ka mid maaha ilmaha iimaankii ka mid maa markaasay tiri laan asra inaan balago fii waladi ilmahayga gudihiisa maa khayrun fiican min an asra inaan baloogo fii xayaa-i sariigtayda ayuha rajul nin yahow wa khuluqu lxayaa sariigtii dabeecadeeda fi lmuslimi muslimka gudihiisii aatay khayru maanicin ma midaan ka reebay lahu muslimka an yaquula inuu yihaahdo xaqan run aw yadluba inuu dalbado cilman aqoon aw yaamuura inuu faro bimacruufin wax wanaaga aw yanha inuu reebo can munkar munkar xaggii arrintaa ma diidayso oo waxaad ka sarigan waa xume xaq sheegidii cilmi barasho wanaag farid xume reebid sariigtaa maaha faqad shafaca waxaa ergeeyey maratan kol cinda rasuulillah alla rasuulkii agti sala allahu calayhi wasalama usama zaydin baa ergeeyey usaamihii xibu rasuulillah alla rasuulkii ninmuu jecel yahay ahaa wabnu xibihi ninmuu nabiga jeclaana waa dhalay kolkaa falam yabna kama reebin alxaya sariig rasuulallah eebba rasuulkii sala allahu calayhi wasalama an yaquula inuu nabiga yira liusamata usaamu u yira fii kadabin subanahoo dhirfan kolkii horena arrinta inay adag tahay waa la dareemayey haddii la tashadayna oo la yidhi nebiga see hadalkaa u sheegi kara ninkaana la soo cunay waxaa la yidhi nebiga waxa kan laga doonayo ama ha yeelo ama yuusan ba yeelin qof ku dhihi kara usaamaa jira qof labaad ma jiro naag bay ahayd khulaas oo reer qiimi badan ka dhalatay naagtii baa tuuga noqotay ilbaxa dadka waxbay ka caariyeysataa waxa iyo waxa ha siiyo goorta loo dhiibana sheelkay la goysaa waa dhafirta arrintii baa ku soo baxday naagtii maxkamay noqotay nabiga gacantii inuu ka gooyay noqotay markaasaa la yidhi gacantaa nabiga yaa naagtaa ka badbaadiyey naa qureesha oo bani makhsuuma gacanta in tuuganimo loo gooyo oo iyadoo gacan go-an noolaato looma adkaysan kare yaa nabiga la hadlo maanta kolkaasaa la yidhi bal yeelis yeelis la-aan waxay fashaba horta yaa uu sheegi kara waman yajtari calaa rasuuliillah ilaa usaamata bnu zayd xibu rasuulilah wabnu xibihi hadalkaan in lasoo qaadi kara usaamaa jira usaama warkii gaarsiiyey yaa rasuul allah asxaabtu waxay jeclaan lahay faadima almakhsuumiya in layska cafiyo oon gacanta laga goy nabigii baa xanaaqay oo maxaa sababa reer bay ka dhalatay inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa daba rogay oo baabi'iyey kaanuu idaa saraqa fiihim xakaamuu calayhi alcad waidaa saraqa fiihim shariifu tarakuuhu waaymullaahi low ana faatima binta maxamed ma gabar baa ka fiican saraqad laqatactu yadaha wallaahi bilaahi tallaahi faatimo hadday wacdo inaan gacanta ka goynayaa wixii lagu halaagsamay baadna durbo bilowdeen qofkan waa fiican yahay halaga leexiyo diinta qofkaana dan lagama lehe cagafcagafta hala mariyo isagiina waxaa lala turay atashfacu fii xaddin min xuduudillah usaama saad u eedabdardatay xuduud eebbaleeyahay yaan la oofinin maad ku soo ergeysayna wax lagu ergeeyo miya gacantii in la gooyo ilaahbaa ku dhawaaqay wasaariqu wasaariqatu faqdacu weydiyahumaa aayaddii eebbe ha la joojiyo maad erge ku tahay intiiyaa ku filaatay xaggaasuu ku dhacay kolkii uu ogaaday nabiga usaame in laga dambeeyeyna jawaabtan mimbarkuu ku bixiyey intuu fuulay wuxuu yidhi wixii dadkii hooga halaagay yaad maanta bilowdeen ogaada qof kale fadaayo taas laygu arkay faadima hadday waxaddo inaan gacanta ka goynayo kolka sida loo rogmanayo ale waxaan ku sheegba ha noqdo ama haddii diinba lagu dhaqmayo dadka qaarna laga leexinayo qaarna lagu leexinayo muxuu sababa halaag iyo baaba wuxuu nabiga ka cabiray ummadihii idinka horreeyey tanaa halaagtay kolka falam yamnac ilxaya sakhigii kama reebin rasuulallah alla rasuulka sala allahu calayhi wasalama an yaquula inuu nebiga yiraa liusaamata usaama inuu yiraa fii khadabin xarag gudaheed atashfac hamsatu istifkaam tawbiiq iyo taaniib ku jira wey atashfac ma waxaad erge u tahay fii xaddin fii manci xaddin xad inaad reebtid baad erge u tahay min xuduudillah eebbaweyne xuduudii shareecadiisa ku qaribay qur-aankiisa kusoo dejiyey xad ka mida ah. yaan la fulinin maad usoo ergeysay yaa usaama usaama hoy wallaahi eebba weynaan ku dhaartay low saraqad hadday xada fulaanatu faadimo saasaa riwaayaadka kale ay ku soo arooreen hadday faadimo u xado laqadactu yadaha gacanteedii ayaan goynayaa kolka nabiga in usaama inkastoo secla inuu ku yira nabiga calayhi salaatu wasalaam kama reebin wallaahu aclam